waa kaan habeenkii wax arkaynin waa la yidhi xadiidkana de waynu soo aragnay waxaa kale oo isagana su-aali ka timid qasab asabi miman xaaza qasab sabi iyadana de waxaynu nagu macnaynuun si guud waa qofkii hormuudka ku noqday waxaan yani sideeda hore de qisay leedahayo kolka la beratamayo meesha hadafkaabay ah ul ku qotmin jireen ulbay ku taagi jireen qasabada waad garanaysaano dee waxa dhexda ka daloola soomaaliga ma garanayaanu kolley markaan wax beeran jirnay aalaanu odhan jirnay kanu dhexda ka daloole eh, ya ah, iska aalahaasu wey eh, de dadka qaarkood xaggaa beeraleydaa garanaysa qolyahan kanaan isleeyahay <laughs> eh, marka qasabadaasay dhulka ku taagayeen kolkii la beratamada ki ugu horreeyeybaa ayaa aadanaya xaazada u qaatay way waad garanaysaa marka qasaba sabqi waa tartanka qasabadiisi tii markaa dhulka loogu qotaminayay marka waxaa loo jeedaa uun eh, yani isagaa hormuud ku noqday eh, su kale waxay leedahay tartiibta kutubta usuulka aynu halkan ku daraasayn doono kole hadda maqsuudku waxa weye maniada eh, inaynu muqadimadan ka baxno kadibna waraqaadka oo dulmara aynu markaa akhrino haddana sharaxa maxali ee waraqaadka sharaxa laftiisa aynu akhriyi doono aynu isagana insha allahu tacaala dulmarno hal kitaabo weli aanan go-aan ka gaadhin baa halkaa ku xigi doona ma lumac noqonaya mise kitaab kale kaana waxaa kusii xigi doona markaa kitaabkii jamculjawaamica insha allahu tacaala oo markaa ay silsiladu ku dhammaan doonto cilmigan usuululfiqigana guud ahaanba qofka laba kitaaboo kutubta roonroona oo si fiicanuu u fahmay way kaga filayihin inta kalena uu ku yar mutaalacaysanaya uma baahna qofku inuu toban kitaab dhigto usuulu fiqi wuxuu baahan yahay inuu muqadimaadkana kitaabada yar hoose soo fahmo hal kitaaboo kutubta jawaamicda ahna uu hal mid si fiicanoo uu fahmay u daraaseeyo kuwa kalena uu markaas ka muaalaceeyo oo isagu uu ku dul muaalaceeyo ayuu baahan yahy uma baahna in toban kitaab loo dhigo taasi markaa waa manhajiye qaldan wey marka intaasaynu insha allahu tacaala un ka daraasayn doonaa hadhowna waa laga yaabaa dhalinyarada wii marka de ama alabatulcilmiga iyo raggan culamada ah ciddii markaa wakti jaalis u helaysa in markaa majlis iska munaaqasho oo kitaab weyn oo kutubta waaweyne kolley usuulka ah majlis munaaqasho ka maarmi mayso oo lagu daraaseeyo o lagu wada akhriyo kitaab weyn taasna insha allahu tacala kolley niyada way ku jirta wuxuu ihi tawti ah gogoldhig fii calaaqati almantiqi bilculuumi caamatan wa bilusuuli khaasatan tawtiadani waxay ku saabsan tahay maniqu calaaqada uu leeyahay culumta guud ahaanba iyo usuulka gaar ahaan markaa hazaali baa ayaa ka hadlay oo hadalkiisu markaa walow aynu muqadimadiiba ku soo fahanay calaaqada ka dhaxayn karta usuulka iyo maniqa laysa cilmu lmaniqi min jumlati cilmi اlusuul waa hadalkii hazaali wey maniqu ka mid maaha cilmulusuulka walaa min muqadimati اlkhaasati bihi walaa min muqadimaatihi muqadimaadka usuulka hordhaca u ah ee isaga u gaarka ahna ma aha bal huwa muqadimat اlculuumi kuliha cilmiyada oo dhanba muqadime ayuu u yahay maxaa yeele waa aaladii caqliga ahayde wax lagu fahmi lahay qawaaciddii caqliga uu ka duulayey ee de ilahay ba subxana wa tacala bani aadamka uu ku abuuray wa xaajatu jamiici اlfunuuni ilayhi faniyada oo dhammi baahida ay u qabaan ka xaajati usuul اlfiqhi ilayh waa sida usuul fiqhiga u qaba waman laa yuxiiطu biha qofka aan qawaacidan maniiga ah muqadimadan maniqiga ah qofka aan ixaato u lahaan iyo cilmi aan u yeelanin khilqatan aw durbatan intaa anigaa ku daray falaa iqata lahu biculuumihi aslan qofkii aan muqadimadan maniqigaa aan aqoon u lahayn ama abuur ahaan ama ku tababar iyo tababar ahaanoo aan de waxa weeye ku tadarubin falaa iqata lahu biculuumihi aslan waxa uu culum sheeganayo wax kalsooniya oo uu ku qabaa ma jirto maxaa yeelay dee waxa weeye midnaba xujadiisa ma oogi karo marka cilmi aanad xujo ku oogi karin oo aanad daliilkiisa ridi karin oonad qeexi karin oonad wixii lagu soo aroorinaya aanad ka jawaabi karin dee cilmi aad markaa kalsooni ku qabta ma aha marka hazali lafdadan aad baa loogu intiqaaday man laa yuxiiu biha falaa iqata lahu biculuumi aslan qofkaan mantiqa barani cilmigiisaba kuma kalsoona maxaa mantiqa looga baahan yahay culamada qaarkood oo ku intiqaaday way jiraan laakiin waxaanu leenahay cibaarada sheekhu de waxay inuu ujeedo qofkii aanay abuur ahaan u haysan ama aan khasab maa in barasho ahaan loo wada helo dadka qaarkoodoo ilaahay subxaanahu wa tacaala decawaxan caqligoodii utaam ka dhigay oo quwatulidraag leh oo si waxa weeyaan fudud wax walba u fahmi karaya ayaa jira oon markaa mantiq u baahnayn oon mantiq u baahnayn way jirayaan sida waagii naxwaha la baranayayba ay carab aan naxwaha u baarinin u jiraysay haddana maca daalik waa jira xalqadda naxwaha oo de qad kaana akhduhum fi naxwi yucjibunii ninkii caraabiga ahaaye u yimid markaa qoladii naxwaha dhiganaysay waa kii markuu nawihii aad wuuu fahmay afkiiso afsoomaali la sharaxayo de si fiican baad uga helaysa markii markaa sariga iyo aggaal iyo afcala iyo waxa weeyaan muxuu ahaa um maaratay waba istafcala ka dhala iyo wax aanu de markaa afcaleba ahayn tusaalayaal la samaynaya u arkay ayuu markaa gebigan tiriyey isagoo le markaa waxa weeyaan markii dambe waxay u gudbeen buu yidhi wax markaa waxa weyaan raaanad acaajimta hadalkoodii ah oon afcerayba ahayn markaa sarfigu wxoogaa acniyey la markaa naxwihii waa qorxoonaa lakiin sari aban sarfiga ay sheegaya de kaan inagu baranno maahae farixa iyo farxu bay ku timaadaa taas waa sahaale taas ma ah laakiin de waxay odhanayaan um sida usbuc u samee waata alfiyada agga dambe iyo mararka qaarkood ku timaada halkaasaa waa bilowyadii halkaasi maaragtay waxa weyaan lafdigan um balada sida usbuc u dhali deetana wixii isbedelaya bedel ilaa aakhirihi waa marka de waxaan afcarabahay baad samaynaysaa laakiin waa tadaru marka calaa kulli xaal yani in dadka qaarkood ay waxaan saliiqa ahaan u leeyihiin diidi mayso in dadkii kalena qawaaciddii markaa la baro kuwa saliiqada ule laftoodu hadhowtoole waxay tani u sahlaysaa qofkii qaldamay inay yidhahdaan qaacida heblaay aad ku qaldantay lakin haddaan qaacidadii jeedin marka af qof baa qaldaya lakin waxa loo dhisaan de sidaa lama yidhaaye saasaa la yhahdo haddi sana ku jira ku yidhaahdo dee mooyaane lama yidhahdaad wax ku jaban anugu ma garanayne laakiin dee sidan lama yidhaa inaan la odhan waad garanaysaa laakiin qaacido uu khilaafay ma garanaysid marka markii qawaaciddii lagu bara hadhow qofkii waxaad marjici baad yeelanaysaa waxaad odhanaysaa halkani qaacida hiblaayo iyay khilaafsanta deetana markaa meel marjicoo laysula noqdo ayuu noqonaya nawca alidraak iclam waxaad ogaataa ana idraaka alumuuri calaa darbayn arrimaha ogaalka aad ogaanayso eed idraagaysaa laba qaybood weey alwalu idraaku dawaati lmufrada in aad ogaato daato mufrad ah oo keligeed ah ka cilmika inaad ogaato bimacna aljismi jidh inaad jidh wuxuu yahay aad garato marka lafdiga jidh khasab maa laakiin inaad jidhkii fahanto oo waxaweye wixii jirmiya aad fahanto oo libaaxa maalan inaad libaaxa aad xayawaanka libaaxa inaad xayawaan ahaan aad suuradiisii wixiisa garato haddaad doonto iyo aanad garan ba in waxaan libaax la yadhaa laakiin aad suuraysato xayawaankaasi inuu jiro aad maskaxda ku suuraysato xayawaanka noocaas iyo qaabkiisa aad suuraysato maxaad garatay daataad garatay daato ayaad garatay iminka maalan oo kale qof baa lagaaga sheekayey qofkii markaad aragto daatadiisii markaad aragto waad suuraysatay soo maha iyo muuqaalkiisii baad qaadatay waxaynu odhanaynaa waxaa waxaa loo yaqaanaa idraaku dawaat almufrada daato mufrada oo aan wax kale loo tiirinaynin ayaad garata wlxaraka xarakada xaqiiqadeeda inaad garato alcaalam inaad garato alxaadi alqadiim erey weliba macnihiisa inaad garato ama adigoon ereygaba garan inaad macnaha garato waxaa lo dhan nooc idraaga idraaga noocaasna waxa lo dhan idraaku dawaad kadraaki saairi ma yudalu alayhi biاlsaami اlmufrada kasaa'iri ma yudalu calayh waxyaalaha markaa lagu sheego bilasaami magacyada almufrada waxyaalahan magacyada loo loo dejinayo intaan magacaa la dejin baa la gartay horta haygii magaciyo hayga keebaa horeeye haygaa horeeyeyde soo maa markaa haygiibaa horta la gartay oo maskaxdu sawiratay oo la fahmay markaasaa magacana loo sameeyey soo maa markaa garashadiisa la gartay waxaynu odhanaynaa maxay idraak dawaat idraak dawaat almufrada waana inoo iman doontaa maxaa magac loo yaqaana idraaku daatadaasi magaca uu leeyahay iyo musalaxa loo dejiyey waynu arki doonaa marka haygiibalidalik imika af soomaaliga oo kale xayawaanka aan wadankeennan ku noolen af soomaaliga miyuu magac ku leeyahay de kuma laha inta badan waa laga yaaba xayawaano jiri jirayoo inaga dabargo'ay dee magacyadoodii inay sii harhaan laakiin wax aan inaba soo gaadhin dee magac loo samayn maayo marka wixii ina soo gaadha ee manihiisii horta imanaya markii macnihii yimaado macnuhu waa daatida xayawaanka laftiisii weyn xayawaankii marka la arko maskaxdii xayawaankiibay sawiratay macno ahaanbay u qaadatay waxaa loo bahaya hadda dadka kale u gudbinayso waxaad ugu sheegto macnihii markaasaa deetana waxaa la samaynayaa ereygan oo lafdigani markaasuu imanaya haddaba garashadaa aad macnayaasha garanayso baa maxaa la odhanayaa idraak dawaat magac buu leeyahay wuu inoo iman doona الثاني كاللباد إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض in la ogaado mufradaadka in barba barka kale loo tiiriyo biاlnafyi aw اlihbaat oo ama la kala anfiyo ama laysu sugo fataclamu awalan waxaad ogaan macna lafdi اlcaalam caalam baad de horta garan ilan waadigan arkaya wamacna lafdi alxaadi soo daritaan iyo wax soo dariyey inuu jiro waxaan jirinoo dib ka yimid inuu jirana waad ogaanaysa waxaan jiri jirinoo dib ka yimid deetana waayahay wamacnaa lafdi alqadiim sidoo kale waxaad ogaanaysaa wax weligiiba jiray inuu jiray baad horta suuraysanaysa yaanad shay quraba odhannin kanaa weligii jiray laakiin jiritaan qadiimii inuu jiray wax weligiiba jiray uu jiri karo ayaad iyadana suuraysanaysa wahumaa ayضa amraani mufradaan mid walba waa mufrad alcaalam waa marka la eego macnaha uu sheegayo qadiim waa mufrad xaadi waa saasoo kale uma tansubu mufradan ilaa mufradin binafyi aw libaat labadii mufrad ayaad ama kala anfiy amaad isu suga wado alcaalamu xaadiun ama alcaalamu sida falaasifadu ay leedahay laysa bixaadiin falaasifadii hore kuwan malaha imika way salimayaan caalamku inuu xaadi yahay ama alcaalamu laysa biqadiimin laysadani maaha mufrad iyadu waa adaatunafyigii labadan mufrad miyaa laysu tiirinaya marka laysu tiiriya miyaa la kala anfiyaya mise waa laysu sugaya unba iyadu sheegaysa marka af carabiga waa adiga arkayo alcaalamu xaadiun alcaalam mufrad buu ahaa xaadina mufrad buu ahaa ibaatka iyo isu tiirintu af carabiga ma laha adaad male adaad rabi oo labadan isku xidha marka xaalatulisbaatka ma laha afafka kale laakiin way sida af soomaaliga oo caalamku waa xaadi waadani waxa weeyi waa adatu rabdigii isku xulaysay ee ibaatka caalamku ma aha qadiim ma ahadani iyado waa laysadiio waa adaatu nafyigii iyadu marka labadii mufrad marna waa laysu sugayaa marna waa la kala anfiyaya ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الإثبات كما تنسب القدم إلى العالم بالنفي فتقول ليس العالم قديما وتنسب الحدوث إليه بالإثبات marka ka hore waad kala anfiday waxa weeye qidamkii baad u sugtay ayaad caalamkii u nisbaysay laakiin nafyi baad ugu nisbaysay oo inaanay isu waxa weeye aan isku sifaystayn baad sheegtay وتنسب الحدوث إليه حدوث بعد عالم كي أسوغي ونسبيني بالإثبات سوغيتان عاد سوغيسو أياد يقول نسبينه فتقول العالم حادث تطرق الصدق والكذب إلى المدرك والضرب الأخير قيب تنطنبه إيه إدراك النسبة هو الذي واكي يتطرق إليه أي مكا أي وضع لا أو أي قشو التصديق والتكذيب الرمين تيبيرنتو waxa ama la rumeeya ama la beeniyaa waa nisbada ee aha mufradaadka caalam dee waxba nafyiyo ibaat ka suuragal ma aha sidaa daraaddeed sidqi iyo kadibna ka suuragal ma aha marka sidqi iyo kadib iyo saxsanaan iyo khalad wuu saxsan yahiyo wuu qaldan yahay waxay ka suuroobaan waa maxay waa nisbada marka taaruqu sidqi wlkadibi ila lmudrak inaga waan ka dhignay sidqiga iyo kadibku ama run ahaanta runnoqoshada iyo beenow goormay jid iyo waddo u helaan shaygii mudraga ahaa ma mudrag oo dhan bay yani wixii la ogaaday oo dhan miyaa sidqi iyo kadib lagu sifayn karaa mise wax gaaraa lagu sifayn karaa wax gaaraa lagu sifayn karaayo waa wixii ay ka dhexaysay wdarbuakhiiru qaybtan dambe huwa ladii yataaraqu ilayhi tasdiiqu wtakdiib waa ka markaa lagu sifayn karo ee wado iyo jid ay u leedahay rumayn iyo beenini waama alawalu ka hore fayastaxiilu fiihi tasdiiqu watakdiibu suuragalba maaha alcaalam qof yidhi waa runtaana odhan mayse waa beentaana odhan mayse id laa yataaraqu tasdiiqu ay watakdiibu ilaa ilaa khabarin tasdiiqu waddo uma lahaa iyo jid umale wax khabara mooyaane wax kale laguma sifeeyo takdiibkiina waa la mid wa aqalu maa yatarakabu minhu waxa ugu yar ee uu markaa haddaba khabar ka koobmaa jus'aani mufradaani waa laba kelmadood oo markaa mufrada wasfun wa mawsuufun mid markaa sifo ah iyo mid sifo uu noqonayo oo alcaalamu xaadiu maaha sifadu tii naxwoleydiya xaggaa hawla baydhin caalamku waa xaadi markaa tii caalamkii waad iaysay xaadi baanad ku sifaysay faidaa nusiba alwasfu wasfigii haddii loo tiiriyo ila lmawsuufi mawsuufkii binafyin loogu tiiriyo aw ibaatin ama ibaat loogu tiiriyo sadaqa aw kadaba ama run buu noqon ama been buu noqon oo markaad tidhaahdo alcaalamu xaadiun de ama run bay noqon ama been bay noqon maanta waxaynu ognahay marka inay run noqonaysa been noqonaysaan xaggee u noqonaysaa maxaa u daliila baa iman eeg marka saas daraaddeed halkaynu usii soconno wey halkaasaa lagaaga soo bilaabaya maxaa daliil loo raadiya waxaa daliil loo raadiyaa wixii khabar noqonaya marka ee sax iyo khalad yeelan kara waxaasaa daliil u baahanaya wey daliilkii markaa ama sax ka dhigayaa sidqigiiya ama kadib marka caalamku waa xaadiftii dee hadhow markaa daliilkeedii ayaa markaa laoogay markii daliilkeedii la oogo inay ama run inay tahay ayaa markaa soo marka imika dee adigu kama shakisanid inay run tahay waayo adiladeedii baa qaa'im kuwa ah. fa amaa qowlulqaa'ili maarata odhanada qof odhanayo xaadiun keliya ama jismun odhanayo ama qadiimun odhanayo fa mufradaatu weyn laysa fiiha sidqun walaa kadib alilaax calaa maa yucabaru bihi can nawcay lidraag haddaba eray bixinta loo sameeyey labada nooc walaa basa basi ma laha an yustalaxa cala atacbiiri can haadayni darbayni labadan qaybood markaad labadii qaybood kala ogaatay inaad qayb walba ku isilaaxdo bicibaaratayni mukhtalifatayn laba weeroodoo kala duwan in qayb walba waa weer loo isticmaalo basi ma laha fa ina xaqa alumuuri اlmukhtalifati arrimihii kala duwanaa waxay xaq u leeyihiin an takhtalifa alfaaduha inay alfaaddooduna kala duwanaato addaalatu calaa si laysu fahmo id alfaadu mil macaani alfaadu waa sida macaanida oo kale fa xaquhaa waxaad xaq u leedahay an tuxaadaa bihaa in la garab dhigo la barbar dhigo oo lala simo almacaani marka intii macno ee jiray in macno walba lafdi gaara uu yeesho iyo de asalku uu yahayo saasaa markaa sidii de waxa weeyaan xaqa ahayda buu macno kalea la helaya lafdi baa loo samaynaya marka haddii lafdi qurhi uu laba macno yeesho labsi baa imanaya waa inama doontaa alfaadda qaarkoodoo laba macno leh oo aynu sheegi doonno wakhtiyada qaarkood in la isticmaalaa inay mamnuuc noqonayso si aan dadkii de waxba ay kuu fahmaan marka haddaba wuxuu leeyahay maadaama aynu ogaanay idraagu inuu laba qaybood leeyahay idraak lmufradaat iyo idraak nisba shaqadeenoo dhammina ay noqon doonto idraak nisba idraakulmufradaadka iyada lafteeda waka waynu maarata waxoogaa iyada lafteeda ka warami doonnaa oo fannigan mantiq ku tacalluqi doonaa laakiin haddana hawsha iyo halka loo socdee inta badan lagu mashquulsanaan doonaa idraaku nisbaha ayay noqonaysaa marka dee mar walba in la yidhahdo idraaku mufrad iyo idraaku nisba waa hadal yar dheer in markaa musطalax loo sameeyo iyaa ka qurxoon waqad samaa waxay ku magacaabeen almanطiqiyuuna culammadii manطiqu macrifat اlmufradaati garashada aad mufradkii garanayso tasawuran suuraysi libaaxii waad suuraysan marka markaad suuraysatay waxbaad garatay dee haddaad sidiisii u suuraysatay marka waa tasawur sow ma marka mufradka garashadiisii waxay yidhaahdeen tasawur marka ereygaa tasawur meel kastoo haddaba inagu soo maro saasaynu u isticmaali doonnaaye kutubtii usuulka markuu inoola inagu soo marana qaabkaasaynu ula jeednaa dee loo fahmo weyn wa macrifata nisbati alkhabariyati nisbadan khabariga ah ama nafyi ha noqoto ama isbaat ha noqotee baynahumaa ay bayna mufradayni wey malaha baynahabay ku fiicneed bahalkaasi baynaha ay bayna almufradaati iska dhe baynaha ee mufradaadka udhaxaysayna tasdiiqan tasdiiqba iyadana ay markaa isla garteen inay marka ama nafyi ha noqoto ama ibaat ha noqotee maxaa la odhan tasdiiq oo markaa marka tiraado laysa alcaalamu xaadian maxaa la odhan hadda waa beenan la soco haddana maxaa musalaxahaan maxaa la odhanayaa waa tasdiiq waa tasdiiq haddaba wax beenaba laakiin waxaynu ugala jeednaa waxani waa khabar sidqi iyo iyo kadib uu ka suuragel yahay taasaynu ugala jeednaa markaa badi lgu hado laysa alcaalamu xaadian ma tasawur baa mise waa tasdiiq maxaad odhanaysaa waa tasdiiq baad odhanaysaa laakiin waa tasdiiq kaadibadii markaa maadaama oo sidqi iyo kadib uu labada mid ahaan khabarka ku sifaysmayey markii musalaxii loo baahday waxay yidhahdeen ma tasdiiqaynu qaadanaa in musalaxa ka dhignaa mise takdiibka oo tasdiiqaa ka sharaf wanaagsane tasdiiqa aynu qaadanna baa layii markaa tasdiiq baa loo bixiyey wixii ama been ha noqdo ama run ha noqde maxaa la odhanayaa wixii khaba tasdiiq baa la odhanaya faqaaluu waxay yidhaahdeen alcilmu cilmigii imaa tasawurun wa imaa tasdiiqun imaa tasawurun wa imaa tasdiiqun aqoontii idraagii iyo garashadii ama waa tasawur ama waa tasdiiq wa samaa bacdu alculamaai culammadu waxay u bixiyeen idraakalmufradi mufradka garashadiisa macrifatan wa idraaka nisbati nisbada garashadeedana cilman ta'asiyan binuxaati iyagoo qolyihii dhaxwoola yidhaahaa ku dayanayo oo maxaa carafa iyo calimo u dhexeeya markay ka hadlayaan licilmi cirfaanin wadanni tuhama waa kiila ibnu maalig oo caalimadu mar bay bimacnaa carafo noqotaa markaasaad waxaad isweydiinaysaa oo caalimadu weligeeda yaan bimacnaa carafo ahayn may may ahayn carafa iyo calimaa kala duwanaa soomaaliga laftiisa way kala waan ogahay iyo iyo waan garanayaa way kala duwan yihiin laakiin dee maad sii baarbaarinoo mid walba meesheedu baad u isticmaashaa maalintuu qof mid meeshii kaa u isticmaala waxaad orukaysaa lama yidhaae qofkii af soomaaliga bartay ama dadkan ila jaarka ahaa af soomaaliga bartay isagu labadii in kala duwanaan baa laga yaabo deetana uu ku maxamed ha maxamed waan ogahay maxamed waan ogahay lama yidhaae maxamed waan garanayaabaa qof markaad ka warramayso waan garanayaabaa la yidhaahdaa waan ogahay lama yidhaahdo soo ma laakiin haddii imaka lagu yidhaahdo ogaalka iyo garashada maxaa u dhaxeeya mudday kugu qaadanaysa adigoo haddana garanaya mid walba inaad meeshiisii aad ku isticmaasho marka hadaba macrifadu waa garashada cilmiguna waa ogaalka ogaalku inta badan nisbada loo isticmaalaa maxamed wuu taagan yahay baa lagu markaas odhanaysa waan ogahay soad garan ninkan maxamed baa la yidhaahdaa ama waa weyaan eh, waa weyaan ninkaasoo saasoo maxamed la yidhaha baa jira marka lagu ha qofkii umbaa laga warramaya iminke waxba looma tiirinayo qofkii unbaa la doonaya inaad suuraysato marka markaad suuraysanaysa maxaad odhanaysaa wuu ii yahay markaad leedahay waan garanayaabaad odhanaye waxa weeyaan ma odhanaysid waan ogahay waan ogahay waa wax kaloo isagii ku tacalluqa waa labada isagiiyo wax kale isla ogaato inuu cilmi leeyahay inuu taagan yahay inuu fadhiyo inuu dhintay waa waa inaad wax kale u nisbaynayso markaad leedahay waxa weeyaan waan oghaye ogaal aad leedahay haddaba qolyaha qaarkood ayaa tasawurka macrifo u yaqaana hazaalina hadalkiisa dhowr sheer bay ku soo noqotaa marka waxaynu u soo qaadnay inuu tan uga tegi weynay walow ta kale ay ka caanbaxsan tahay laakiin iyada lafteeda la soco culamada qaarkood markay saa isticmaalaan u fahan macrifada ay sheegayaan inay tahay tasawurkii cilmiga ay sheegayaanna inuu yahay tasdiiqi laa mushaaxata fi lisilaax waidaa fahimta waxyaalaha ghazaali aadka ugu cajabta yahay macnuhu raadsadaay alfaadda iskuma daaliyo war macnaha fahaloobu kule ila soco deetana laa mushaaxata waidaa fahimta markaad ogaatay buu yidhi iftiraaqa darbayni labadan qaybood inay kala duwan yihiin falaa mushaaxata fi lalqaab waxba yaan laysku markaa lala bakhaylana ma aan laysku maaragtay riixriixin xagga alfaada iyo alqaabta iyo magaca loo bixinayo waxba yaan laysku ciryirin oon laysku absanin waxaa doonta u bixi macnihiisa maynaan kala garan idraagu inuu qaybtaa iyo qaybtaa leeyahay baynu garanay de haddaad doonto midna soomaali ubii midna carabi u bixi magacu macno uu samaynayaa ma jire maqsuudka ayuunbaa muhiima buu leeyay fanaquulu waxaan leenahay buu yidhi ina alidraakaati iyo wax ogaalku saarat maxsuuratan waa gebigiisu kusoo maarata waa kooban yahay uun fi lmacrifati wاlcilmi oo isaga markaa sad socdo aw fi اtasawuri wاtasdiiqi labada kaa doonto qaada labada isilaax isagu markaa hazaali fi lmacrifati wاlcilmi buu yidhi intan kale marka waa kusoo darn waidan fakulu tasdiiqin sabaqahu tasawuraani tasdiiq walba dee laba tasawur buu u baahanya faina man laa yacrifu mufrada laa yaclamu اmurakaba yarifu iyo faina man laa yacrifu lmufrada qofkaan mufradka garanayni laa yaclamu lmurakaba murakabkan waxaan laysku tiirinayana dee mid marka waxaw ogaalkeed leh ma noqon karo waman laa yafhamu macna alcaalami macnaha alcaalam qofkaan garan wa macna alxaadii qofkaan garani kayfa yaclamu ana alcaalama xaadiiu siduu ku garan karaa dee ma garan kara wey wlmacrifatu aw itasdiiqu qismaani macrifada iyo tasdiiqa mid waliba midna markaa musalaxii hore ka so qaada mintii dambe ama waxta watasawuru watasdiiqu ama walmacrifatu walcilmu labada mid waliba qismaani waa laba qaybood awaliyun mid markaa awaliya kadalika alcilmu baa inoo iman doontee halkaa markaa waxaad ka dhigaysaan walmacrifatu aw اtasawuru naam wlmacrifatu macrifadii aw tasawuru labada kaadoonto qaado weey markaa qaybta hormana ka warramayna qismaani waa laba qaybood awaliyun mid markaa awaliyahoo bilow ah wa huwa aladii laa yulabu bilbaxi waa ka aan raadin u baahnayn wa huwa aladii waa kii yartasimu macnaahu macnahan uu ka hadlayaa uu ku sawirmayo fi nafsi nafta min hayri baxin wa alabin raadin aan u baahnayn caalamka caalamka jiritaankiisa iyo suuraysigiisu inaad jirtood wax arkaysuunbaa kaaga filanba laakiin inaad baadho bal waxaan hadda xayawaanka la yidhaha suuradiisa aan arka aad tidhaahdo waxaan caalamka la yidhaha dee uma baahan iyo insaankii iyo wixii lamidka ahaa wahuwa aladii yartasimu macnaahu fi nafsi min hayri baxin wad adigo waxba raadraadinin oo aan baarbaarin waa ka macnihiisu mar haddii aad kortay oo aad qof caaqila noqotay markiiba kugu sawiran ka lafdilwujuud jiritaan washay wax maxaa waxa raadiinkaagama baahna wa ka kaiiri min almaxsuusaade waxyaalaha dareemayaashaada ay wada gaarayaan badankoodu markii inaad aragtaa kugu filan wa maluubun iyo mid maluuba wahuwa aladii yadullu smuhu minhu calaa amrin jumliyin waa ka magaciisa marka laguu sheego arrin guud uun aad fahmayso ayri mufasalin laakiin aan kala baxbaxsanayn walaa mufasalin aan fasirnayn fayulabu waa ka la raadiyo tafsiiruhu bilxaddi wanaga bal waxaan tacriif ka bixi tacriif in shayga tacriifkiisa la raadiyo maxaa keena shaygii oo marka xuduuddiisii murangalay wey xadkii uu waxaani lahaa ayaa murangalay taasaa markaa waxay keenaysaa in la yidhahdo bal waxani ha la tacriifiyo markii la tacriifiyo ayaa la garanaya maxaa waxan soo gelaya maxaase soo gelaynin eeg markaa waxaa halkaa markaa ka fahamtayba fayulabu tafsiiru bilxaddi tacriifaad oo dhammi tacriifku gebigiisuba muxuu faaiideeyaa tasawur buu faaideeye tacriifka gebigiisuba tasawur buu faa'iideeya wakadalika alcilmu cilmigiina waa saasoo kale yanqasimu ilaa awaliyin awali buu u qaybsamaa iyo wa ilaa maluubin labadaasuu kala qaybsamaya awaligii maxaa u tusaalaha ka daruuriyaat waxyaalaha daruuriyaadka ahee dee qofku markas markuu caqliyaystaba uu garanaya aan u baahnayn in la baro afartu inay labada ka weyn tahay ama labadu inay afarta barhkee tahay ma in lagu baro oo adilo iyo wax loo keenay kaaga baahan tahay mise inaad qof weynoo caaqilo wax fahmayo un aad noqoto inaad qof caaqilo wax fahmayo u noqoto bay u baahantahy marka kaasi daruuriyaad baa laydhaha way noo iman doonaan waa madaarikulyaqiinta waana dadkan maanta ilxaadkii ibtiladu ku dhacday halka ugu horrayse ka luntay weeyaan daruuriyaadkii iyo madaarikulyaqiintiibaaba ka lunsan saas daraaddeed baa markaa shubahaad loogu soo aroorin kara kuwaas iyagu dliilmimka wujuudulahi subxaanahu watacaala daliilba uma baahnaba waayo waa shay daruuriya waxyaalaha iskaba daruuriga qofku haddii keligii meeluu iskaga abuurmo waxaan cid samaysay inay jirto isagoo garanayunbu isgaranaya imika ad hadii lagu ihahdo goormaad ogaatay in kowkan cid samaysay ay jirto dee ma ohan karaysa waqti ogaatay inaad caqliyaysatay unbaa kugu filan kadib baa markaa aafadan odhanaysa mxuu ahaaye arrintan maxaa u daliile iyo maxaa lagu sugay waxani waa aafo iyo cudur dib ka yimi laakiin ma aha asalkii ma aha kuwaa daruuriyaad baa la yidhaahdaa waana inoo iman doonaan insha allahu tacaala wa ilaa maluubin waxa kale oo markaa qaybtii laad noqonaysaa qayb maluub ah ka naariya marka waa kuwii iyagu u baahnaa in de wax loo daliishado axkaamtii farciyaadkii fiqhiga oo kale de waxa weeye daruuri ma aha laakiin waxay u baahan yihiin waxaan waa xalaal waa xaaraan baa tiri dee waxaa lagaa doonayaa daliilkii xarriman waayo wax qofku markii uu caqliyaystaba isla markiiba uu gartay inuu xaaraan yahay ma aha waa wax daliil u baahan iyo wax loo daliishado marka cilmigiina isna muxuu u qaybsamay awaliyaad iyo iyo matluubaad waxaynu doonayna marka in musطalaxaadka la fahmo markiin markaa awali nidhaahno waa wixii qofku inuu dee qof khilqadiisu ay sawi tahay unu baahnaayo aan u baahnayn barid iyo baxi iyo baaritaan iyo daliishi aan u baahnayn kuwa awaliyaad baynu odhan ama tasawur ha noqdaan ama tasdiiq ha noqdaan awaliyaad baa la yidhaahdaa waxna matluub baynu odhanaynaayo waxa weye wixii u baahan in qofka la baro uu baahan yahay qofku ee aanu iska garanaynin ama tasawur isaga laftiisu ha noqdo ama tasdiiq ha noqde mantiquna gebigiisuba labadaasu muqaacideeyaa ka hadli maayo isagoo awliyaadka ka hadli maayo oo awaliyaadka tasawurkana ka hadli maayo awaliyaadka daruurigana ka hadli maayotasdiiqigana eh, eh, ka hadli maayo waayo wax qofka banaadinku si otomaatig keliya isla markiiba ugu abuuran yahayba oo aan aafo ku timaado mooyaane aan markaa ikhtilaal ku jirin laakiin qofku wuxuu u baahan yahay markii shaygan maluubkaa uu raadinayo wadaduu raacaya inay saxsanaato marka mantiqii gedigiisiiba laba qaybood buu noqday marka maluubkii tasawuriga ahaa wadada loo marayo iyo maluubkii cilmiga ahaa ama tasdiiqiga ahaa wadada loo marayo gebigiiso mani waa inta saa laba baab ayuu inoo sheegi doonaa waa kan inoo socday wuxuu yidhi ariiqu taxsiili nawcay lidraak almaluubu min almacrifati ay tasawuri markuu macrifadii ama tasawurkii maluubka ahaa yudraku bilxadi saad soo aragtay xad iyo tacriif ayaa lagu ogaadayo lagu xasiliyaa waa kii maluubka ahaa ama kii aan maluubka ahayn dee baahna isagoo inagaan nidhi ma'huudu min alxaddi fi اlugati bimacna اlmanci ereygan alxad isaga laftiisa waa musalax waxaa laga keenay xadkii luqada oo bimacna almanci diidmada ahaa wahuwa hunaa mumbiun can xaqiiqati macna lafdi halkan imminka ereygan alxad la leeyahay wuxuu ka warramayaa lafdigani xaqiiqada uu ka turjumayo deetana maanicun min dukhuuli hayrilmuraadi fiih wuxuu mancinayaayu teed noqonayaa wixii maqsuudka aan ahayn inuu soo galo saasaa markaa xad loo yidhi haygan xadkiisii marka laleeyahay yani waxa weeyaan waxyaalihii kale ayuu anfiyaya inay soo galaan isagiina wuu wada koobayaayo de waxa weeyaan wuu soo wada gelinaya saasaa markaa xad loogu magacaabay marka xadku waa hayga xaqiiadiisa wheega aqiiadiisa hadii lagu sheego de wixii kale waa xaqaaiq kale oo maba soo geli karaan mar haddii shaygan xaqiiqadiisii la sheegay shaygii markaa inaad suuraysato oo maskaxda ay sawirata ayaa meesha imanaysa wayusamaa mucarifan wa xaddan wa qowlan shaarixa saddex magac buu leeyahy mucarif ama tacriif waa la yidhaahdaa xadna waa la yidhaahdaa qowl shaarixana waa la yidhaahdaa saddexdaa eray kii kuu yimaadaaba tacriifkii aad taqaanay unbuu sheegayaa sidaa ula fog ula soco wlmaluubu min alcilmi cilmigii maluubka ahaa ee aan aweliga ahayn yudraku bilburhaani burhaanka iyo dliilka iyo daliishiga ayaa lagu ogaadaa wayusamaa burhaana waqiyaaan laba magac buu leeyaho waa la yidhaahdaa iyaa waa qiyaaskii maniiga ma qiyaaska usuuliga ahay iyaasna waa la yidhaahdaa falburhaanu wاlxaddu haddaba burhaanka iyo xadku humal aalatu waa aalada ama midida allatii ama wadada allatii biha tudraku kul culuumi maluuba cilmi kasta oo maluuba ama tasawur ha noqdo ama tasdiiq ha noqdee burhaan iyo xad baa lagu raadiyaa oo tasawurkiina xad baa lagu raadiyaa tasdiiqiina burhaan baa lagu raadiya famin huna halkan haddaba iyadoo laga duulayo kaana hada alcilmu fii baabayin cilmigan mantiq gebigiisuba waa laba baabuun axaduhumaa fi lxaddi walaakharu fi lburhaan marka hadda maxaa lagu bari doonaa markaad wax tacriifinayso markaad wax tacriifinayso salaada tacriif haddii lagu yidhaahdo aqwaalun wa afcaalun makhsuusatun mubtadaatun waxaasi tacriif saxa ma yahay mise tacriif saxa ma aha halkana laga ogaan doonaa insha allahu tacaala marka waxaad garan doontaa sidee wax loo tacriifiyaa sidoo kale markii wax la deliishanaya qaabkee wax loo daliishadaa ayaa markaa muqadimadan maniigii ayna bari doontaa insha allahu tacaala halkaasaa darsigan labaadna noogu joogi doona wsala allah waslm ala nabiyina mxamed wallah aclam